bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin amaa bacdu waxaan soohay inaan ku dhex jirnay kitaabkii riyaadu saalixiin min kalaami sayidi almursaliin lilimaam abi zakariya xabni sharafin innawaawiy raximah allahu tacaala waxaan soohay inaan ku dhex jirnay baabulmuraaqaba asaabicu xadiidka toddobaad can abi yaclaa shadaadi bni awsin radia allaahu canhu can الnabiyi slى اllahu عalayh waalihi wsl qaal alkayisu man daana nafsahu wacamila lima bacda almowt wاlcaajizu man atbaca nafsahu hawaaha watamanaa clى allahi اlamaani rawaahu الtirmidiyu waqaala xadiiثu xasan xadiidkan waxaa weeyaan sanadkiisa dacfi baa ku jira oo xaakim mustadraga ayuu kusoo saaray laba meel dahabina waa tacqiibiyey ayb iyadoo marka eh, ayb meelow kusoo kala saaray marka xaakim laba meelood buu mustadrigiisa uga soo saaray marka dahabina wuu tacqiibiyey meesha kale laakiin dahabi ma tacqiibinin iyadoo isnaadkiisa abuubakr ibnu abi maryam ayaa ku jira waana daciif ninkaas nacam dariiq kale oo ibnu abi maryam uu ku jirin ayaa isaguna yacni uu leeyahay oo dabaraani mucjamulkabiirka uu kusoo saaray abuu nucaymni xiliyaha laakiin isnaadkiisa ibraahim asaksaki ayaa ku jira waana matruuk nacam waana shaahid aan waxba taraynin marka nacam ayb cilada marka marka xadiidku waxaa kaloo bayhaqina shucabul iimaanku kusoo saaray waana daciif yeelay cawn bnu cumaarow ku daciifiyey ninkaas ayaa ku jiro nacam ayb marka xadiidku calaa kulli xaalin waxaa weeyaan xadiid dacfi oo ku jiro laakiin macnihiis oo saxiix yahay oo axaadiid kale ay u marqaati kacayaan marka macnahaas ayuuna xadiidkan oo marka macno ahaan waa saxiix laakiin xadiidka sanadkiisu dacfi baa ku jiro alkayisu man daana nafsahu caaqil waa ninka naftiisa xisaabo wacamila eh, limaa bacda almowt ee aan isdhiganineh mowdka uu camal fala markaa kadib walcaajizu caajizna wahsade waa man atbaca nafsahu hawaaha naftiisa qofkii raaciya waxa ay jeceshahay watamanaa cala allahi alamaanii dabadeedna ilaahay un wax ka rajeeyey intuu hawadiis iska raaco iska dabagala haddana ilaahayba wuxuu ka rajeynaya wax fiican iyo janno iyo meesha ugu fiican inuu gaarayo yididiilo waa marka amaani baa la layidhaha amaanida iyo rajada laba waxaa u dhexeeyo farqiyaal alrajaa waxaa weeyaan qofka haddii laga helo shayga uu jecel yahay shayga uu rajeynayo rajo saxa waxay noqon kartaa marka uu shayga horta uu jecel yahay markuu u socdo oo u shaqaysto shayga helitaankiisa shaygaas inuu dhaafo uu ka murugoonayo dadkana uu kula tartamayo intaas marka laga helo ninkaas waxaa weeye nin wahsaday ma aha caajiz ma aha waa nin rajadiisu ay sax tahay midda la rabana taas waay ayb tan kale amaanida iyo yididiila waxaa la yidhaahdaa iyada qofkaanu ma shaqaysanayo ma dadaalayo waxaan hadday dhaafaan haddii kale ma kala jecla maca dalika haddana waxuu rabaa inuu darajo weyn uu gaaro kaas waxaa la yidhahda caajiz marka nacam nebiga ilaahay marka waa ka magan gala cajiziga ayb xadiidkii wuxuu ahaa yani wuxuu nebiga alle ka magan galay allahuma inii acuudu bika min alcajzi waalkasal cajzi iyo kasal nebiga ilahi waa ka magan galay sala allahu aleyh waalihi wasalama ayb marka caajiznimadu wax xun waaye rajaduna wax fiican waaye nacam ilaahayna wa tacaala wuxuu yidhi leysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahlilkitaabi man yacmal suu-an yujza bihi amaanida beenbeentaa ilaahay marka waa reebay waana diiday nacam xadiidka marka isaga dacfigaabaa ku jira macnaha amaanida iyo rajada u dhexeeyana waa kaasaa qaala tirmidiyu wagayruhu min alculamaai macnaa daana nafsahu ay xaasabaha weeyaan ninkii naftiisa xisaabo athaaminu xadiidka sideedaad can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waaalihi wasalam rasuulku waxau yidhi min xusni islaami almar'i qofka islaamnimadiisa islaamkiisa wanaagiisa waxaa ka mid a tarkuhu ka tegistiisao maa laa yacniihi oo ka tago oo waxa aan shuqlinaynin oo aan diintiisa dan u ahayn iyo adduunkiisa inuu iskaga tago xadiidun xasanun rawaahu tirmidiyu wagayruhu xadiid xasana weeyaanoo tirmidi iyo keyrkiiba ay wariyeen xadiidkan isaga marka eh, macnaha uu tilmaamayo waxaa weeyan qofka islaamnimada yacni waxay leedahay eh, yani islaamnimada ayaa darajaad kala leh darajada ugu fiican marka ama darajaadkeeda wanaagsan waxaa ka mid a qofku inuu iskaga tago maalaayacniga waxaan isagu marka aan dan u ahayn inuu iskaga dhaqaaqo oo iskaga tago oo marka taa waxay ku keenaysaa markay ku bixinaysaa xaalaadkiisa oo dhan inuu ilaahay muraaqabeeyo oo alla subxaanahu wa tacaala war allah kuu jeedo wax aan dan ku ahayn ilaahay yownan kugu arkin qofku inuu sidaas yacni mar walba u yidhaahdo waxyaabaha marka maal islaamku inuu marka khisaal uu leeyahay laga qaadanayo xadiidkan qaybo oo qayb qaybahaasi marka ay kala sareeyaan nacam mar hadduu yacnii nebigu uu yidhi min xusni islaami almar'i yacni islaamka qofka islaamkiisa waxa wanaagiisa waxaa ka mid a ah. tarkuhu maa laa yacniihi ou ka tago ayb turuugta iyo waxyaabaha xun oo laga tagana islaamkay ka mid yihiin nacam waa qayb islaamka ka ah weeyaan nacam waxa marka maalaayacniga waa wax aan adduunyadiisana dan ugu jirin aakhiradiisana aan dan ugu jirin labadaa inuu iskaga taga nacam wixii aan mar aan shuqlinaynon danayn aan dan u ahayn isago nacam mararka qaar waxay noqonayaan waxyaabaha marka qofka uu ka dheeraanayo maalaayacniga isaga ku ah waxaa jira wax qof aan maalaayacni ku ahayn qof kalena maalaayacni ku ah nacam masalan ninka caalimka ah inuu dadka u fadwoodo oo masaa-ishii baaro oo dadku uu u jawaabo waxaa weeyaan waa min mahaamihi waxyaabaha muhimaadkiisay ka mid tahay isaga laakiin marka nin jaahiloo iska ra'yi keliya wato oon diin meel lagu haayo aan arkin oo ka hadla marka masaa-isha diiniga waa maalaayacni buu ku dhex jiraa qofkaan ah ayib waana badan tahay taasoo kale dadka iyagiibaaba waxay kuleeyihiin diin aniga ma aqaanaan culimo ma ahiyo kuleeyahay nacam laakiin culimo la joogaan ahay waa dhegeysan jiray culimmada maca daalika masaa'il waaweyn oo ka hadlaa hadduu culimo ahayn inuu iska dhaafo waay male yacni maxaa gelinaya isaga nacam bal adduunkiisa iyo aakhiradiisay ka hadlaynaysaa nacam xadiidun xasanu rawaahu tirmidiyu wagayruhu ataasicu xadiidka sagaalaad can cumara radia allahu canhu can nabiy sala allahu aleyh ali wasalam qaal nabiga sal l slam waxaa can inabiyi sala allahu aleyh ali wasalam qaal laa yus'alu rajulu qofka lama weydiiyo fiima maxaybou daraba u garaacay imra'atahu xaaskiisa baabka marka ayb xadiidkan baabka uu ka soo gelayo yani baabka aan ku jirno baabulmuraaqaba meesha uu ka soo gelayo marka xaggey tahay nacam oo meeshaas xoogaa waxay u baahan tahay marka in la fiiriyo meeshuu ka soo gelayo xadiidkan yacni baabka waxay noqonaysaa qofkaani xiriirka isaga iyo xaaskiisa ka dhexeeyo ee uu ku edbinayo inaan la weydiinin maxaa yeele wax yacni qaarkeed ayb wax waxaa laga yaabaa marka qaarkeed aynan ahayn wax la sheegi kara aynan ahayn ayb tan labaad marka waxaa fiican marka sidaa darteed inuu isaga u daayo kow muraaqabada allana inuu ku daayo nacam oo uu yidhaahdo yacni labadan qof wax ka dhexay adiga ma ogid wax laga xishooda inay taa dhici karto marka isaga in loo dhaafo waayahay nacam isaga in loo dhaafo iyo maxay tahay muraaqabada ilaahay in loo dhaafo nacam ayb oo la yiraahdo yani labadan qof allah u jeeda nacam ayb labada macno marka inay muraaqabada marka meeshaas kasoo gelayaan nacam oo isagiina marka aan la weydiinin oo isaga loo daayo kow iyo isla markaan in loo daayo ilaahay inuu u jeeda labadooda nacam oo wixii hadday qalad ahaayeen ilaahay uu ku qabsanayo isaga hadday sax ahaayeenoo xaq uu ugu lahaayeen ilaahay marka uu u daynayo marka yutraku ilaa yani ila arajuli wa ilaa muraaqabati illaahi zawjka ninka ayaa looga tagaa iyo ilaahay muraaqabadiisa maadaama u alla oo wax walba arkaayo kana warqabo sida ugu fiican marka xadiidka iyo baabka laysu waafajiya saas waa nacam amaa xadiidka isaga marka xadiidkan dacfi baa ku sugan sanadkiisa oo isnaadkiisa waxaa ku jira cabdiraxmaan almusli ayaa ku jira waana majhuul ninkaa isagaa nacam ayb oo sheekh axmed shaakir isagoo xadiidka wuxuu ku daciifiyey daawuud ibnu yaziid al awdi ayuu ku daciifiyey laakiinse sawaabku waxaa weeyaan daauud kan daawuud ibnu cabdillaahi al awdi waa hiqo cilada xaqiiqiga ee marka xadiidka ku jirto waxaa weeyaan ninkaa cabdiraxmaan almusli weyaan waana daciif ninkaas waana majhuulan ujeedaa nacam ayb itixaafu lmahara iyo saasaa marka uu ku sheegayaa nacam xaafidka ayb baabun fi taqwaa ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi taqwaa alla ka cabsiga ku saabsan qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi marka taqwadu marna ilaahay baa loo idaafeeyaayo alla ka cabso marka laleeyahay yani waxaa weeyaan cuquubada yani alla subxaana wa tacaala ka dhowrso cadamadiisa iyo naftiisa iska ilaali marna cadaabka alla loo idaafeeyaayo waxaa la yidhaahdaa yani ka cabsada yani wataqu naara alatii ucidat lilkaafiriin oo kale naarta ka cabsadaoo ka dhowrsada mararka qaarna aakhiraa loo tiiriyaaba oo wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah nacam maalin alle la idiin celinaya ka cabsada marka taqwadu adba marka inahaasoo dhanna de alle unbaa marka alla ka baqa cadaabkiina waa soo gelaysaa aakhira waa soo gelaysaa allana ka xishoo way soo gelaysaa nacam qaala allahu tacaala alla waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniina itaqu llaha alla ka cabsada xaqa tuqaatihi alla ka cabsigiisa dhabnimadiisa ka cabsashadiisa dhabnimadeeda alla uga cabsada qaala allahu tacaala alla waxau yidhi fataqu llaha alla ka cabsada ma mastadactum intaad awoodeysaan marka walidaalika marka fataqu llaha mastadactum alla ka cabsada intaad awoodeysaan waxyaabaha alla looga cabsada ama taqwaduba ay keensanayso waa ficlu lma'muuraat wa tarku lmanhiyaat waxyaabaha muxaramaadka laga haro waajibaadka la sameeyo waay fataqu llaha mastadactum marka xaggey gelaysaa marka ma'muuraadkay gelaysaa wixii la idin faray intaa awoodaan kala imaada waay maba soo gelaysa marka waxyaabaha ilaahay reebay nacam waxyaabaha alla ou reebay intaa awooda iskaga har ma lagu dhahaya nacam kaas dhammaantiis baa laga haraya nacam oo hadda zinada ilaahay waa kaa reebay dhammaanteedaa ka haraysaa nacam haddaa awoodid zinada iska dhaaf ma aha macnuhu nacam sooma kasin walidaalika xadiidku wuxuu ah idaa amartukum biamrin fa'tuu minhu ma stadactum haddaan amar idin amro intaa ka awoodaan kala imaada waidaa nahaytukum can shayin haddaan wax idinka reebana fajtanibuhu asaga dhan ka dheeraada yuri nabiga sala allahu aleyh ali wasalam marka fataqullaha alla ka cabsada ma stadactum intaad karaysaan ood awoodeysaan wa haadihi alaayatu aayaddan mubayinatun waxay caddaynaysaa lilmuraadi min aluulaa aayadda hore ula jeedada laga leeyahay aayadda hore waa maxay eh, yaa ayuha aladiina aamanuu llaha xaqa tuqaatii alla ka cabsi dhab ah ilaahay ka cabsadaa layidhi alla ka cabsiga dhabtaa waa maxay inta awooddaada tahay waa naam ilaa ilaahay makuu kalifayo wax awooda ka baxsane wa qaala allahu tacaala alla waxauu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu mu'miniina itaquu llaha alla ka cabsada waquuluu dhaha qowlan hadal sadiidan toosan dhaha markaa yuslix lakum acmaalakum waay acmaashaa ilaahay idin hagaajinaya wal aayaatu aayaadka fi lamri ku saabsan is amrid lays amra bitaqwa alla ka cabsi kahiiratun weeyaan kuwa badan macluumatun la garanayo layska yaqaano wa qaala tacaala alla waxau yidhi waman yattaqi illaaha axadkii alla ka cabsado yajcal u yeelee alle lahu axadkaasi mankaasi makhrajan buu alle u yeelayaa makhraj bixitaan meeluu kaga baxo ciriiriga wayarsuqhu ilaahay wuxuu ka arsuqayaa ka arsuqee min xaysu meel laa yaxtasiba uunan malaysanaynin ilaahay uga keenayaa risqi ayb wa qaala tacaala alla waxau yidhi in tattaqu llaha haddaad alla ka cabsataan yajcal lakum ilaahay idiin yeelee furqaanan kala soocid oo beyna alxaqi waalbaatil xaqi baatil la kala sooco wa yukafir cankum alla idinka dhaafay sayi'aatikum xumaan yaalkiina wayakfir lakum waana idiin dhaafaya dembigiina wallaahu fadli alcadiim allana waa mid fadli weyn u saaxiiba ayb marka in tattaqu llaha yajcal lakum furqaanan waxaa weeyaan de qofka haddii uu alla kacabsigii maxay taqwada ama alla kacabsigia waxay isugu jirtaaba waxay isugu jirtaa cilmi iyo camal cilmi naafica iyo camal saalixa labadaasay ka koobantaha oo shay ousan qofka aqooninba qofku yacni sida alla looga cabsado hadduusan aqoonin maba ka cabsan kara naam marka aayaddu macnaheedu maa ilaahay iska caabud cilmi la-aan xaqi iyo baatilkii waaba kala fahmaya ma aha macnaheedu nacam sas waa ku lagu dhumayaa saas qofka hadduu yeela nacam laakiin waxaa weya marka labadii markaad isu keento oo cilmigii iyo camalkii saalixa ahaa baabo badan oo cilmi baa ilaahay kuu furaya fahm iyo tawfiiq iyo ayaa ilaahay ku siinayaa nacam ood xaqi iyo baadilkii ku kala soocdo wal aayaatu aayaadka oo filbaabi baabka ku sugan kathiiratun macluumatun waa mal axaadiisu axaadiistii fal awalu xadiidka hore can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal qiila waxaa la yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow man akramu nnaasi dadka yaa ugu karaamo badan oo ugu wanaagsan qaala waxau yidhi adqaahum kooda ugu alla ka cabsi badan fa qaaluu waxay dhaheen leysa can haadaa nas'aluka kan kaa weydiin mayno leysa can haadaa kan xaggiisa ma aananihi nas'aluka inaan kaa su'aalayno qaala waxa uu yidhi fa yuusufu haddaba hadday sidaa tahay fa adqaahum yuusufu nebiyullaahi weeyaan yuusuf nebigii alle ibnu nebiyillaahi nebigii alle wiilkiisa ahaa ibnu nebiyillaahi nebiga alle wiilkiisa isagana ibnu khaliilillaahi ibni khaliilillaahi dhin qaaluu waxay dhaheen laysa can haadaa nas'aluka kan maahan inaan kaa weydiineyno nacam oo tan makaa su'aalayno aaleyno makaa weydiineyno qaala waxa uu yidhi fa can macaadini alcarabi tas'aluunii fa can macaadini lcarabi carab usuusheeda miyaa tas'aluunii aad i su-aalaysaan jawaabtu marka haawa waay carab macaadinteeda iyo usuusha ay u dhalatay iyaa ugu fiican taasaan ku weydiinaynaa markaasuu wuxuu yidhi khiyaaruhum fi ljaahiliyati jaahiliyada dhexdeeda kooda ugu akhyaarsanaa khiyaaruhum weeyaan kan ugu akhyaarsan fil islaami islaamka dhexdiisana nacam goorma laakiin idaa faquhuu hadday fahmaan oo islaamka fahmaanay kasaan muttafaqun calayhi xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa dadka calal ilaaq marka la yidhaha yaa ugu wanaagsan oo ugu karaamo badan qofka ugu taqwo badan qur-aankana ilaahay wuxuu yidhi ina akramakum cinda allaahi atqaakum buu yidhi nacam ayb laakiin waxau yidhi haddaad carab wax iga weydiiye haddii kale bani aadamka i weydiinaysaan isdhaldhalay iyana de yuusuf oo afar fac nebi ah oo yuusuf waa nebi aabihiis yacquub waa nebi aabihiis kale isxaaq waa nebi isxaaqna nebiyullaahi ibraahim baa dhala nacam afar israacday markaasay yidhahdeen maya kan kaa weydiin mayna markaasuu wuxuu yidhi carab usuusheeda miyaad i weydiinaysaan haa markaasuu yidhi kelmad gaaban oo ku tusaysa nebiga hadalkiisa inuu waxyi yahay jawaamiculkelim khiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaaruhum fi lislaami buu idaa faqihuu kii waqtigii jaahiliga la ahaa nin fiican oo dhaqankiisu ou toosnaa jaahiliyada ku ahaan jiray marka lasoo islaamo islaamka la fahmana saa ugu fiican laakiin haddounan islaamkii fahmin ma akhyaarnimo ma leh nacam inuu islaamkii fahmo muslim noqdo islaamkii fahmasa uu akhyaarsanaanay nacam ayb wa marka koodii jaahiliyada ugu xumaay marka oo ugu shar badnaana waxaa laga yaabaa ugu dabeecad qallafsanaayo isaga dhan si kale ahaa oo xumaanta badnaa marka soo islaamana in badanoo kamida inay jiidato waxyaabahaas nacam way dhacaysaa dadka yani caadiga ah nacam oo hadda laftirkeeda waad arkaysaa nacam dadka nacam dadka soo islaamaya waad ka dhex arkaysaa nacam qofku markuu akhyaar iska ahaan jiray sidiisa hore yacni uu dabeecado badan oo islaamka u dhow qofkii haysa jiray markuu soo islaamo diinti fahmo waa fiicnaanaya nacam kii kaleo awalna isagu marka jabaljaan iska ahaa waxaa weya markuu soo islaamo wax unbuu isku dhex qasaya nacam laakiin xaaladii hore ka fiican xaaladii hore ku jiray midan dambaa ka fiican hadda waa muslim ilaa ma ogtahay ayb marka taasuu marka uu yidhi wafaquhu bidami alqaafi weyaan cala almashhuuri uxukiya kasruhaa faqihu ay calimuu markay gartaan axkaama sharci sharciga axkaamtiisa ninaan diin fahmin akhyaar ma aha nacam ayb inuu diinta fahmo ayb diintana marka waxaa weye nabigu wuxuu ka cabiri feeri idaa faquhu bau ka cabiri idaa carafuu ma dhihin maxaa yaele fiqihu waa fahm waa ka xeel dheeryahay wax la xifdiyo iyo wax la kaso keliya wax yacni la garto keliya ee wax la fahmo waayo nacam athaaniy xadiidka labaad can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu can nabiyi sala allahu aleyh waali wasalam qaal ina addunyaa addunyada xulwatun waa mid way macaan tahay khadiratun weeyaan mid cagaaran cagaarkana indhaha ayaa doogsada oo yacni aada u jecel macaankana carabkaa jecel labadii waxyaabooda marka adduunka wa ina allaha allana mustakhlifukum mid idinka khaliif dhigaayo weeyaan fiiha adduunyada dhexdeeda idinka ayuu adduunyada dhexdeeda idinku dhaafayaa nacam ayb yay ka khaliif noqonayan marka in allaha alle wa ina allaha mustakhlifukum ilaahay khulafa ayuu idinka dhigaya fiiha adduunyada dhexdeeda marka yay yay yay marka ka khaliif marka waxaa weyan waa qof waa axad axad kale yacnii ka dambeeyo oo oo arrin uga dambeeyo marka waxay kaga dambeynayaan dadka iyaga ka horreeyey nacam oo dabaqo walbo ama yani qolo walba dadkii ayaga ka horreeyay adduunyada kala wareegeen nacam oo hadda dadka zamankan nool waa dhimanaya waa tegayaan nacam ilmo yaryaroon weli la dhalin iyo qaar hadda aad u yaryaraa soo baxaayo iyagiibaa booski bedelaya marka nacam soo ma garan istikhlaafku marka kaas waay nacam huwa aladii jacalakum huwa aladii jacalakum khalaa'ifa fi lardi iyo saas waay marka nacam amaa laakiin macnuhu maa wa ina allaha mustakhlifukum fiiha ilaahay baad dhulka wakiillo uga tihiin ma aha nacam oo khaliif ah uga tihiin nacam in badanoo culamada ka midana waa diideen oo in la yidhaha yacni fulaanun khaliifatullaahi fil ardi iyo hebel waa khaliifadii ilaahay dhulka maxaa yeelay khaliif waxaa u baahan qofkii isagu marka aan keligiis shaqada qaba karin yaa khaliif u baahda ilaahay sidaa ma aha nacam walidaalika ducaau safar waxaa ka mid a allaahuma anta asaaxibu fi asafari waalkhaliifatu fi l ahli ilaahu ehelkeena adaan kugu dhaafaynaa nacam oo annaga awood malihiinoo waa ka tagnay waxba uma qaban karno ilaahay subxaana wa tacala marka cid adduunyada wakiil uga ama ah jirto shaqo uu qaban waayo loo qabanayo ma jira nacam soo ma kasin marka saa darteed culamada qaar waxay leeyiin marka aadam marka laleeyahay eh, waxaan ka dhigaynaa id qaala rabuka lilmalaa'ikati innii jaacilun fi lardi khaliifa khaliifkaas waxaa weya marka dhulka ayuu wuxuu ka noqonayaa madaxo waana isku bedbedelayaan qolo markay dhimato qolada kale ayaa imaanaysa iyaga unbaa isbedelayo lidalika abubakr maxaa lagu tilmaamaa khaliifatu rasuulilahi sal l slam rasuulka ninkii bedelay waay nacam oo booskii yani yimid isaga kadib soo markaas khaliifatu rasuulilahi la dhihi jiray sal l salam maxaa yeele muhimadihii nebiga qaba jiraa isagaa qabanaya maa nebiga waa dhintay sala allahu aleyh ali wasalam laakiin alla sidaas ma aha alla sidaa ma aha wa waina allaha mustaklifukum fiiha fa yanduru wuxuu eegayaa alla kayfa sida tacmaluuna aada samaynaysaan buu fiirina marka dhulkii waa laidin dhiibayaa fayanduru kayfa tacmaluun taa marka nacam oo marka waa la idin fiirsanaya fataqu dunyaa adduunya ka cabsada oo adduunyada fitnadeeda iska ilaaliya wattaqu nisaa haweenkana fitnadooda iska ilaaliya fa ina awala fitnati bani israa'iila reer bani israa'iil fitnadoodii fitnadoodii tii ugu horreysay kaanad waxay ahayd fi nisaa'i haweenkay ahayd nacam rawaahu muslim xadiidka muslim baa weriyey marka xadiidka waxaa laga qaadanaya laba fitna oo nabiga nooga digay fitnatu dunyaa iyo fitnatu nisaa labadaasna waa daran yihiin xadiid kale wuxuu ahaa akhwafu maa akhaafu calaykum maa yuftaxu lakum min zahrati dunya wa ziinatiha waxaan idinkaga cabsi badanahay anigoo adduunyada la idin furfuraayo ayb waana badan tahay axaadiidta saas kale ah nacam wataqu nisaa fitnada kalena waa haween waayo rag fitna haween uga daran maba jirtaba nacam sida bukhaari xadiidka uu werinaya maa taraktu fitnatan adara cala arijaali min annisaa fitna haween uga daran maba la keeninba marka haweenku fidno ma ahan iyo yacni waxaasoo kale waxaa weeyaan axaadiidtiina waa ka hor imaanaya waaqicana waa ka hor imaanaya nacam haween inaysa haddaynan fidno ahayn maxaa loogu fidnaynaa dadka waayahay nacam limaada ayaga loogu dadaala yacni xornimadooda laleeyahay yani eh, xornimadan mascuumada ee la sheeganayo nacam ila islaamkiiba kama qaadin moogtahay <coughs> xornimo oo fii xaddi addoonnimo alla subxaanah wa tacaala marka markay rogrogeynay fiiriyeen waxay arkeen inay haween wax ku fidnay karaan nacam walidaalika derbi walba ay ku dhegsadeen iyo wax kastoo la ay ammaanaan oy xayeysiiyaan iyo meelka xafiis walba la geeyey oo meel walba meeshii la rabay in wax laga gata iyo kale iyo kale wax laga gata iyada loo qaadanayo nacam dadka kale maxaa loo qaada waayo nacam ilaa haddii xataa cala alaqal run ay tahay rag iyo dumar inay simaan ay rabaan shaqooyin badanoo haween keliya loo qaadana ragga maxay ugu qaado waayeen ilaa shaqo waxa weeyaan oo ganacsi oo kale waa qaban karaa ragbu wax kale maa marka dadkaa iyadoo lagu inaa lagu soo jiidana nacam marka dadkan waxay rabaan inay gacanta saaraan shay bani aadamka ku abuuran oo nin kasta oo garanayo ninka geela raacdo iyo ninka ilbaxa ah ay isku si u wada garanayaanay rabaan inay ma jirto dhahaan nacam adduunyada mukaabara ka jirta male waxa ay qarbigu ay wadaan mukaabara yani ka daran maleba ayb marka wuxuu yihi eh, labadaasuu marka nabiga ka digay sal ly slam fitnadii ugu horreyseen reer bani israail haween bay ahayd rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey marka labada yaan lagu dagmin oon lagu sirmin athaalitu xadiidka saddexaad can ibni mascuudin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh waali wasalama kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray allaahuma inii as'aluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghinaa rawaahu muslim allaahuma yaa allaahu allow inii as'aluka waxaan ku su'aalanayaa alhudaa hanuun watuqaa alla ka cabsi walcafaafa dhowrsanaan walghinaa hodantinimo alghinaa yacni maal badan ma laga wada nacam qalbiga in ilaahay qalbigeyga qanaaca inuu siiyo inuu siiyo ayb marka allahuma inii as'aluka alhudaa hanuunaan ku weydiisanaa nacam ayb watuqaa iyo alla kacabsi maxalu shaahidkiisa marka watuqaa weyn alla kacabsiga inuu nabiga ilaahay weydiisan jira ayb hidaayadana waa hidaayadii tawfiiq hidaayatu tawfiiq inuu ilaahay xaqa iwaafajiyo walcafaafa dhowrsanaan laga dhowrsanaada waxyaabaha xunxun walghinaa iyo hodantinimo alraabicu xadiidka afaraad can abi ariif cadiy bni xaatimin iطaa'iy radi allaahu canhu qaal samictu rasuul allahi sala allahu aleyh waali wasalam yaquul nebigaan maqlay oo dhahaya buu yidhi man xalafa calaa yamiinin qofkii dhaar ku dhaarto man xalafa qofkii dhaarto calaa yamiinin dhaar korkeeda uma markaa dabadeed ra'aa arko atqaa lilaahi minhaa mid looga cabsi badan yahay looga alla ka cabsi badan yahay falyati hala yimaado ataqwa alla ka cabsigii ninkii dhaar ku dhaartay yacnii markaasuu wuxuu arkay wixii uu ka dhaartay yacnii in shayga uu ka tegaayo inuu alla kacabsiga ku jiro arkay nacam markaa waxaa fiican inuu shayga iska sameeyo oo alla kacabsigii uu la yimaado dhaartiisana uu ka kafaaro guto man xalafa qofkii dhaarto calaa yamiinin dhaar korkeeda huma markaa dabadeed ra'aa arko adqaa lilaahi in looga alla kacabsi badan yahay minhaa iyada yacni mid looga alla ka cabsi badan yahay arko dhaartiisa cagsigeeda alla kacabsiga uu ku jiraa falyati taqwa alla ka cabsiga hala yimaado dhaartiina markau ka kafaaro gudana rawaahu muslim waalkhaamisu can abi umaamat marka sinama looga tegayo taqwada xataa haddaad ka dhaarato waa inaad la timaada dhaartii xal ayaa loo sameeyey balsina marka alla ka cabsiga inuu kuu dhaafa lama rabo alkhaamisu xadiidka shanaad can abi umaamata suday bni cajlaan albaahiliy radi allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam nabigaan maqlay yaquul isagoo leh samictu rasuul allahi sala allahu aleyh waali wasalam aan maqlay yakhdub isagoo khudbaynaya fii xajati alwadaac fa qaala waxau yidhi itaqu llaha alla ka cabsada wa salluu khamsakum shantiinna tukada wa suumuu shahrakum bishiinna sooma wa adduu zakaata amwaalikum maalkiinna zakadiisa guta wa adiicuu umaraa'akum madaxdiinnana ka dambeeya tadkhuluu jannata rabbikum rabbigiin jannadiisaad gelaysaane rawaahu tirmidiyu fii aakhiri kitaabi asalaa wa qaala xadiidun xasanun saxiixun buu yidhi nacam ayb xadiidkana marka xadiid saxiixa waa alla kacabsigiibaa marka laga bilaabay inta kalena alla kacabsigay ka mid yihiin dabcan nacam ayb laakiin alla kacabsigu waa ka caamsan yahay intaan lasoo sheegay soo ma garan marka waxyaabahan kale marka waa min cadfi alkhaasi cala alcaam itaquu llaha alla ka cabsada wasalluu khamsakum shantiina tukada wasuumuu shahrakum bishiinana shanta salaad waay wasuumuu shaarakum bishiina sooma ramadaan waadduu zakaata amwaalikum maalkiina zakadiisana bixiya oo dhiiba maalka marka xaale wuxuu yahay wuxuu ku xiran yahay maalka inuu yahay maal laga zakeeyey iyo in kale maal laga zakeeyey haddii uu yahay waxaa la eegayaa marka xawl iyo sanad inuu kasoo wareegay iyo in kale hadduu maalku yahay kuwa sanadka loo shardiyo xawlka loo shardiyo kuwa aan loo shardinaynin baa ila jiraane sida Eh, thimaarta iyo beeraha oo kale markay soo go-aan unbaa iyaga laga bixinaa hadday doonto saddex bil ha kusoo go-do ayb eh? xoolihii iyaga yacni waa waxaasoo dhan waa iyo nisaabkii nacam sax in nisaab la helo xad ay gaaraan nacam xoolihii xadba geela looda ariga xuduud bay leeyihiin oo nisaab la yiraahdo hadday gaaraan zakada laga bixiya nacam wahaakada nacam sadaqada marka wa zakaata amwaalikumna midda waajibka ayaa hadda xadiidka uu ku wadaa kuwo kaloo aan waxaa jirta zakadii aan ahayn oo haddana laakiin xuquuq kaloo maalka ku waajibayso nafaqaadkii oo kalaa ka mida ah, nacam inuu qofka la baxo uu dadka marka xaaskii iyo caruurtiisii inuu biisho oo wax siiyo nacam waalidkiis inuu wax siiyo haddaanay waxba haysanin waajibay ku tahay wahaa wahaakada mararka qaarkoodna yacni waxaa weeya sadaqaadkii awel tadawuca ahay yaa bacdi alxaalaad waajib inay qof mucayana ama dad mucayana ku noqdaan baa la arkaa nacam ayb sida qof maalan dadkii qaraabadiisii oo kale ama dad muslimiina ay meel ku baaba'ayaan oo dhimanayaan oo kale asna oo xoole ijaabka ugu jiraan waa inuu naftooda badbaadiya waajibay ku noqonaysaa nacam laakiin inta mar walba sugan ee yacni qof kasta laga raboonayo yacni oo xoola haysto waa tan weeyaan nacam wa adiicuu umara'akum madaxdiinana ka dambeeya adduunyada ku hagaagaysa iyada nacam oo yani haddaan yani daacat lumara haddii la waayo adduunye ma hagaageyso dadki uma hagaageyso walidaalika imaamu shaafic mase cabdullahi ibn mubaarak yaa iyaga waxaa laga wariyaa inay yani dhaheen mse midkood qofku hadduu alla kacabsiga laga waayo da aakhiradiis waa tegeysaa haddii laga waayo yani inuu madaxdii ka dambeeyana wixii macruufa laga wadaa macruuf inuu ku adeeco wixii macaasi ah ku adeeci maayo isaga nacam wax kalena ku samayn maayo nacam macaasida unbuu ka dheeraanaa bis nacam haddii asaga markaa la dhibaatay waa sabra taas marka qofkii la yimaado oo aa yacni middaa daacatul umaraa aan la imaanin dahaba dunyaahu adduunyadiisaa tegeyso maanta dhan dhib iyo rafaad unbuu ku jiraya nacam ayb baabun fi lyaqiini waatawakuli yaqiintiibu baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan filyaqiini buu ku saabsan yahay yaqiinta iyo watawakuli iyo alla tala saarashada qaala allahu tacaala alla waxau yidhi walamaa ra'a almumin qofka yacni iimaankiisu iimaan yaqiin ku jirta inuu ahaada walamaa markii ra'a almu'minuuna ay arkeen mu'miniintii alaxzaaba isbahaysatada waa dagaalkii yacni wuxuu ahaa ghaswat laxzaab ama khandaq hadba sidii la yidhaahdee axzaabna waxaa loogu bixiyey way isbahaysteen oo waxaa weeyaan yahuudiyo magaaladii madiine ka soo baxdoo degeneyd iyo nimankii la dhihi jiray eh, eh, qoladii yacnii qurayshoo maka soo tagtay iyo waxay soo aruurin karaan oo ciidanay soo aruuriyaan khadafaan iyo fasaara iyo qolooyin badanoo iyo dadkii axaabiishta ahaa iyo waxaasoo dhan bay soo jamciyeen ilaa toban kun oo ninay keeneen madiino korkeeda walamaa ra'a almu'minuuna mu'miniintii markay arkeen alaxsaaba isbahaysatadii qaaluu waxay dhaheen haadaakani maa weeyaan wacadana allaahu alla uu noo yaboohay wa rasuuluhu rasuulkiisana uu noo yaboohay wa sadaqa allaahu alla runbuu sheegay wa rasuuluhu rasuulkiisana runbuu sheegay wamaa zaadahum arrintaa uma kordhinin ilaa iimaanan unbuu u kordhiyey iimaan iyo watasliiman iyo hogaansan ay ilaahay u hogaansamaan ayay u kordhisa nacam waxaas tirada badan iyo waxaasoo dhan iimaan unbaa uga ziyaada mar haddii alleh rasuul ay la hadleen alleh rasuul runay noo sheegeen bay dhaheen baynamaa munaafiqiinta cagsiyay ahaayeen oo waxay yidhaahdeen iyaga eh, eh, maa wacadana allahu warasuuluhu ilaa guruuranay dheheen alle iyo rasuul wax kale nooma yaboohin nooma yacni ballanqaadin ilaa guruuran dhalanteed waxaan jirin unbay noo sheegeenay dheheen nacam waa laysdagaayay dheheen meesha in laysku khayaana alla rabaa nacam munaafiqiinta ayagu saasay dheheen mu'miniintiina cagsi yani waa iimaan baab uga ziyaaday wa qaala tacaala allah waxau yidhi alladiina qaala lahum annaasu alladiina kuwii qaala lahum ay ku dhaheen annaasu dadkii ay ku yidhaahdeen annaas hadda hal nin waayo wax hadalkan sheegay marka waa lagu idlaaqi karaa halka qof annaas waa la dhihi karaa alladiina kuwii qaala lahum annaasu dadkii ay ku dhaheen ama qofkii uu ku yidhi ina annaasa dadku qad jamacuu lakum way idin ururiyeen oo ciidan badan bay dadka idiin soo ururiyeen fakhshawhum ee cabsada ka baq oo ka cabsada fazaadahum waxay uu kordhiyey iimaanan iimaan buu u ziyaadiyey wa qaaluu waxayna dhaheen xasbuna allahu wa nicma alwakiil xasbuna annaga kaafigeenna allaahu weeyaan wa nicma waxaa wanaagsanaada alwakiilu mid la tala saarto fanqalabuu waxay la gadoomeen oy la laabteen binicmatin nicmo minallahi alla xaggiisa nicmadaasoo minallaahi alla xaggiisa ka ahaatay iyo fadlin iyo dheeraad lam yamsashum ma taabanin suu-un xumi ma taabanin watabacuu waxay raaceen ridwaan ridwaanallahi alla radyihiisa wallaahu allana duu fadlin fadli ku u saaxiiba weyn cadiimin fadligaasoo cadiimin weyn tanna waxay ahayd markii muslimiintu ay dhibka uu ku dhacayo ghaswatu uxud ay ka baxeen ay yacni dagaalku markuu dhammaaday ay ku rafaadeen weliba oo rogaal celiskii dambe markii lagu soo rogaal celiyey ay aad ugu ku jabeen oo dhibaatada ay ku dhacday waa tii markaa ay madiina marka xaggaa iyo ay soo aadeen abuu sufyaan baa marka wuxuu sameeyey nin bau lacag siiyey markaasu wuxuu yidhi orod madiina tag ee waxaad tiraahdaa hadda idiin soo socdaan markaasa wuxuu ka rabaa inuu irjaaf iyo ku rido yacnii argagax nacam oo dadkii marka ay la harsan waayaan argagax iyo yacnii iyo iyo yacnii iyo shiddo iyo qalaaqil markaasaa ninkii uu yimid oo sidii buu yidhi nacam in annaasa qad jamacuu lakum ciidan badanaa la idiinsoo ururiyey aladiina qaala lahum annaasu annaasuda hore ninkaas waayo ina naasada dambena ayagaa issheegaya nacam oo iyagaa isu jeeda quraysh dad badan waxbay idinsoo idiinsoo ururisay nacam marka e, fakhshawhum fazaadahum iimaanan marka arrintaas iimaan bay ku siyaadisay yaqiin wa qaaluu xasbuna allah wanicma alwakiil saasayna dheheen nacam fanqalabuu binicmatin marka dhibaa waa nebiga markii sidaa la yidhi sala allahu aleyh ali wasalam ciidanuu soo kaxaystay weliba wuxuu yidhi cid aan shalay intii shalay dagaalka ila gashay keliya unbaa raacayso cid kale ma raacin ilaa waxaa la yidhahdaa jaabir ibni cabdillaahi ibni camr ibni xaraam jaabir keligiisaa raacay oo muhiimad ku maqnaaya asaga markii dagaalkii uxud markaasaa markay galeen iyagoo dhibaataysanoo weliba dhibki iyo daalki iyo rafaadki uu ka muuqdo dhowaa ayaa abuu sufyaan markii ay arkeen iyo waxoogaa meel u joogay waa ka carareen way carareen markaas waxay ka soo qaateen marka sawiiq iyo wax ay ka carareen iyo xoole ay ka carareen iyay soo qaniimeysteen nacam marka ilaahay wuxuu yiri fanqalabuu binicmati min allahi wafadli nacam nacam wa qaala tacaala alla waxau yidhi watawakal cala alxayi aladii laa yamuut watawakal tala saaro cala alxayi allah nool alladii kaas oo laa yamuutu aan dhimanaynin tala saaro wa qaala tacaala wacala allahi alla korkiisa falyatawakal ha tala saarteen almutawakiluuna kuwa tala saara almu'minuuna dhe mu'miniinta wa qaala tacaala fa idaa cazamta haddaad go-aan gaartood goyso fatawakal cala allah marka hore dadka la tasho haddaad go-aan gaarto oo taladii markaad ururiso go-aan aad gaarto fatawakal cala allahi alla tala saaro tawakulkuna marka waxaa weeyaan laba macno ayuu leeyahay alictimaadu cala allaahi alla oo la tala saarto alla oo la cuskado maca akhdil asbaabi iyadoo asbaabtii la qaadanayo asbaabtu tawakulkay ka mid tahay mina tawakul waay qofka hadduu yidhahdo dagaalan aada aalad lagu dagaalayo dhan waa ka tegaa nacam te muxuu samaynaya marka sacbadiisa muu dagaalka ku galaana kaasoo kale marka waxaa weeyaan tawakul ma samaynin ee tawakulka waxaa weeyaan markaa intaad hubkaagiina qaadato isdiyaar garayso ood baxdo ilaahayna tala saarato adoo alla ku kalsoon marka asbaabtiina qaadato wa tawakulki waa la timid marka alictimaadu cala allah maca akhdi lasbaab adoo asbaabtii la imaanayo qaadanayo wa qaala tacaala eh, walaayaatu aayaadka fi lamri bitawakuli isamrid tawakul la isamre ku saabsan kathiiratu macluumatun wa qaala tacaala waman yatawakal cala allaahi qofkii alla tala saarto fa huwa xasbuhu kaafigiisa waa alle alla waa midkii ku filan ninkii ilaahay tala saartay ilaahay waa ku filan yahay ay kaafiihi wa qaala tacaala inama almuminuuna inamaa wax kale maahne almu'minuuna mu'miniinta yani waa mu'miniinta dhabta ah waa iimaankooda oo dhab yahay alladiina kuwii weeyaan idaa dukira allaahu haddii alla la sheego wajilad ay cabsanayso quluubuhum quluubtooda wa idaa tuliyat haddii la akhriyo calayhim iyaga korkooda aayaatuhu alla aayaadkiisa zaadathum ay u ziyaadinaysa iimaanan iimaan wa calaa rabbihim rabbigooda korkiisa keliyayna una tala saartaan wal aayaatu aayaadka fii fadli tawakuli tawakulka fadligiisa ku saabsanna kathiiratun weeyaan macruufatun oo layska garanaya wa ama alaxaadiisu axaadiisu safal awalu xadiidka koowaad ayb can ibni cabaasin radia allaahu canhumaa qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam curidat calaya alumamu ummadihii ayaa la iisoo bandhigay fara'aytu annabiya baan arkay nebi waalxaal macahu isaga maciisana aruhaydu jamaaco yar ay tahay ummadihii baa la ii soo bandhigay markaasaa waxaan arkay buu yidhi fara'aytu nebiya baan arkay wa macahu ruhaydu iyadoo jamaaco yar ay la socoto wannebiya baan arkay wa macahu rajulu iyadoo hal nin ou la socdo warajulaani iyo laba nin wannebiya baan arkay nebi waleysa macahu axadun oo qofna aynan la soconin marka macnaheedu ma ambiyada ilaahay marka eh, dadka ajiibay isagaa ilaahay xigmadiisay ku dhacday marka eh, macnaheeduna maaha nebigaas inuusan dacwadi gudanin sooma kasin oo nebiga alla uu soo diraayo de asaaliibtii dacwada uu ku gudanayana waa la yimid dacwadiina waa sheegay isaga marka wamaa caleyhi ila albalaaq inuu dadka gaarsiiye unbaa la faray bis ayb wamaa caleyna ila albalaaqu lmubiin haddii marka uu dadkii gaarsiiyey ee la aqbali waaye asaga waxba maaha korkiisa tan marka qofka daaciga waa niyadiisay dhisayn hadduu dacwo inta ku dadaalo ku dadaalo ku dadaalo intii tabartiis ee qof uu waayo maha waxba kama hadlaysna laakiin way fiican tahay in dad badan dacwadu ay ajiibaan laa shaka oo dacwadii miraheeda in la arko haddii laakiin la waayana in layska dhaafayo ma aha dacwada waxaa dhici karta qofku in wax ajiiba la waayo intuu nool yahay wax ka faa'iideysto oo waayo laakiin markau dhinto in laga faa'iidaa laga yaabaa naam soo ma waxaa dhici karta hal qofoo ka faa'iideystay inuu ummad tiro badan u faa'iideeyo isaga ajarkii isagaa wax ku leh nacam soo ma garanin waa inay jiraan marka culammada waa laga helaa dad markay noolaayeen aan laga faa'iideysanin kutubtii ay qoreenna hadda aada looga faa'iideysto ibnu maaligaa ka mid ahaya culamada dhahan alimaam ibnu maalik saaxibu naxwi kitaabadiisa aada alfiyada aadaa looga faa'iideystaa hadda nacam markuu noolaayna arday badan ma lahayn nacam aaday ardayda ugu yaraayeen nacam marka tasliya ku jirto qofka marka daaciga xadiidkan oo kalena ma aha macnuhuna dadka qaarkood si qaldanay ay u fahmaan Eh, isagoo dadkii wax bari karo oo dadkii heli karo oo dadki waxu sheegi karo ayuu wuxuu leeyahy ani dad ma rabi dad maxaa naga galay uu leeyahy anaga nacam dad annaga ma rabna u kuleeyahay qoladaasaa dadka jecel dad inay ar aruuriyaan qoladaasaa jecel u kuleeyahy qola magacooduu sheega markaasoo kale annaguma dadkaasaa nahayo ku dhaha khalad waay taasna nacam nebigu waa ku farxi jiray inay dad badan ajiibaan haddana xadiidkanna waa ka muuqanaya laftirkiisa nacam sooma kasin markuu arkay dad tiro badan dadkiisa u maleeyey rasuulku waa farxay kuwan ummadaada ma ahanaa la yidhi sug waa muuse atbaacdiise asagiyaa marka nabiga eh, atbaacdii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam baa kadib uu arkay ka badan kuwii muuse wuu farxay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waa farxayaa sidoo kale markuu yidhi alaa wa inii uutiitu lkitaaba wamithlahu macahu kitaabka iyo wax lamidoo sunno ah la isiiyey ama marka xadiidka waxaan ujeedaa nebi ma jiro ilaa waqad uutiya maa mithluhu aamana bihi lbashar nebi ma jira ilaa waxaa la siiyey wax mucjizo isagoo kale lagu rumeeyo wa inama aladii uutiituhu waxyan waxa aniga la isiiyana waa waxyi buu yidhi oo mucjizada layga dhigay waa qur'aankii moogtahay wa innii la arjuu an akuuna akharahum taabican waxaan rajaynayaa buu yidhi kama qaala sala alla ly waxaan rajaynayaa buu yidhi inaan aniga ugu atbaac bato oo dadkaygu ay dadka ka bataan soo ma garan marka qofku in dadka ahlu sunnada ay ka bataan dadka kale wax fiican waay nacam adiga inay yaraadaan iyo inay hal noqdaan iyo laba inay noqdaan taas ilaaha iskale wax wax ajiibaya laakiin adiga in fekerkaaga ou ahaado dadka hanuunkooda nacam iyo wanaagooda inay ku bataan weliba dadka hanuunka oo ku bato taasna marka walaakin marka wuxuu yidhi wanabiya baan arkay wamacahu rajul warajulaani wanabiya walaysa macahu axadun id rufica waxaa la iisoo kor yeelay li aniga sawaadun cadiimun muuqaal muuqaal weyn ayaa la iisoo koryeelay sawaadun yacni waxaa weeyaan waa muuqaal baa hadda loo jeedaa mukul ama muuqaal ayaa la iisoo koryeelay cadiimun weyn fadanantu waxaan maleeyey annahum ummatii inay ummaddaydu yihiin faqiila lii waxaa la igu yidhi haadaakani muusaa weeyaan iyo wa qowmuhu muuse iyo qowmkiisii waa walaakin indur eeg ilal ufuqi jihada eeg dhinaca marka waxaa laga qaadanayaa muuse atbaacdiisu inay badnaayeen atbaac badan inuu lahaa isaga xataa dad badan inay raaceen nabiyullaahi muusa caleyhi salaatu wasalaam walaakin indur ila lufuqi fiiri faidaa sawaadun faidaa waaba isaga oo sawaadun muuqaal cadiimun weyn faqiila lii waxaa laigu yidhi undur ila alufuqi alaakhar dhinaca kale eeg jihada kale fa idaa sawaadun cadiimun muuqaal weynba waayaba faqiila lii waxaa laigu yidhi haadihi tani ummatuka weeyaan ummadaadii wa macahum weliba waxaa la jiro sabcuuna alfan toddobaatan kun yadkhuluuna aljannata jannaday gelayaan bigayri xisaabin walaa cadaab xisaab la-aan iyo cadaab la-aan tiradan yacnii toddobaatan kun oo juusta ah gelaysa jannada xisaab la-aan iyo cadaab la-aan hal kale oo oo jannada gelaya xisaab la-aan iyo cadaab la-aan ma jirto ma ahan macnuhu sidaa nacam maxaa yeele cadadku mafhuumulcadadku adcafu lmafaahiim waay alcadadu laa mafhuuma lahu hadda halkan toddobaatankan kun laakiin sifadan gaarka hadda lagu sheegaya nacam dad kalena waa jiraan oo iyagana marka eh, dhacaysa marka inay jannada galaan xisaab la-aan iyo cadaab la-aan iyadoon iyagoon cadaab soo marin yani huma markaa dabadeedna hado marka ummaddan fadligeeda xadiidka laga qaadana ay ummadaha kale ka fadli badan tahay mar haddii yacnii tiradana ay ka badatay iyadoo ka dambeysay kana nambar yar kana yacni sideedana uga tiro yar waxaad garanaya marka dacwada nebiga in aad iyo aad dacwo maqbuula ay ahayd nacam meel walba laga aqbalay waana ku muuqanaysaa nacam oo meel allaale meeshii lagu faafiyo dadku waa ajiibi ogyihiin sababtoo ah wax fidrada fidrada iyo caqliga saliimka ah oo aqbalaya waay nacam oo is addoonsi iyo wax lamida yacni kuma jiro yacni qofka in la yidhaahdo inta soo dambaabo laleeyahay orod bax nin adiga kulamida u tage intou dejisto daahiisa marka uu dembigii inta u qirto qofka waxaa waxaas waxaas waxaas baan sameeyey haye cirka u fiirina markaas wuxuu leeyahay ciisaan la hadlaa marka dembigaaga waa la dhaafaa nacam cabaar intuu meesha u waxeeyo wuxuu leeyahay waa la dhaafa dembigaaga nacam iska bax xoogaa lacag meeshaas dhig xoogaa lacaguu dhigaa marka meelaa nacam soo magaran waxaa marka caqligana uu diidayo yacnii caqiide saliimana aan ahayn oo kale ma aha nacam huma nahada waa hinqaday marka waa kacay nebiga sal ly slm manzilahu gurigiisii buu galay fakhaada annaasu dadkii waxay falanqeeyeen fii ulaa'ika kuwaadaas aladiina yadkhuluuna aljannata jannada galaayaan bigayri xisaabin xisaab la'aan walaa cadaabin cadaab la'aan dadkii marka yaa waay toddobaatankan kun baa layidhi marka waa noocma way falanqeeyeen marka waxaa laga garanaa marka asxaabta rasuulka himadoodii a kacday waxay jeclaysteen inay markaa ay toddobaatankaas kun say uga mid noqo lahaayeen marka waa inay ogaadaan toddobaatanka kun mas'aladii marka inay ka hadlaan ay ka niqaashaan ay bilaabeen nacam ayb marka wuxuu yidhi eh, mm, fa qaala bacduhum qaar waxay dhaheen falacallahum waxaa laga yaabaa oo ay eh, dhici karto alladiina kuwii inay yihiin saxibuu rasuulallahi rasuulka la saaxiibay sala allahu aleyh waali wasalam wa qaala bacduhum kuwo kale waxay dhaheen falacallahum aladiina wuliduu kuwa la dhalay inay yihiin baa laga yaabaa fil islaami lagu dhalay falam yushrikuu billaahi shay-a marka aanay cid kale ilaahay la wadaajinin kuwa aan alle cibaadada cid kale wax ugu darin islaamnimadii say ugu dhasheen unsa ugu soo barbaaray kuwa inay yihiin baa laga yaabaa wadakaruu ashyaa'a bay sheegeen waxyaabo halkaa marka waxaa laga qaadan awalan saxaabada waxay ogaadeen markiiba horta toddobaatankan kun jannada gashay xisaab la-aan iyo cadaab la-aan ku gelayso laabudda inay acmaal sameeyeen horta taas waa ogaadeen asxaabta nacam markaasa waxay keentay marka inay ka hadlaan camalkeeba ay sameeyeen marka nacam dad yacnii iska meel iska fafadhiya inaynan ahayn waa garteen markiiba nacam soo ma garan dad ayagoo aan salaad tukanin oon acmaal la imaanayno haddana yacnii isu haysta inay owliyo waaweyn ay yihiin saasoo kale ma ahayn nacam in camal loo baahan yahay ogaadeen asxaabta rasuulka wadakaruu ashyaa'a fakharaja calayhim rasuululahi baa ku soo baxay sala allahu aleyh waali wasalam weliba towxiidku inuu agtooda wax weyn oo ka ahaa nacam maxaa yeele waxyaabaha ay ka hadleen waxaa ku jiray dad aan shirkiba samayninba shirkigu meel weyn uu ka jooga asxaabta nacam dembi aad u foolxun inuu yahay oo yani way fahmeen diinkay fahmeen nacam wabilcagsi towxiidkana yacni camal la sameeyo alle wax looga rajeeyo camalka ugu fiican waa towxiidka nacam ayb marka towxiidku maxaa mar walba looga sheekeeyaa iyo macnihii yacnii la yaraysanayo meeshaasa kugu daaya marka fakharaja calayhim rasuulullahi sala allahu aleyh waali wasalam kusoo baxay faqaala ma aladii takhuuduuna fiihi maxaad dabaalanaysaan oad falanqaynaysaan fa akhbaruuhu way u sheegeen faqaala waxau yidhi hum aladiina waa kuwa laa yarquuna riwaayada muslim baa sidaan ancam lafdiga muslim hum aladiina waa kuwa laa yarquuna aan tufaynin dadka kuma tufaan lafdigan marka hum aladiina laa yarquuna aan dhamo akhrina horta hum aladiina waa kuwa laa yarquuna aan tufaynin walaa yastarquuna aan tufid dalbaynin allaygu tufa aan dhehaynin walaa yatadayaruuna aan baasaysanaynin wa calaa rabbihim yatawakaluun rabbigoodana tala saarto waxaana dhan waa wada towxiid marka nacam yacni waxaa weeyaan towxiidkay taxqiijiyeen kamaalu tawxiiday la imaadeen waa nacam weliba waxyaabahan hadda ma ahan wax towxiidka naaqid ku noqonayo ma aha inta lagu sheegay laakiin waxaa inkastoo dhiyaradoo kale iyadoo ay naaqid ku noqon karto laakiin cadamu listirqaa oo kale istirqaha oo kale istirqaaga tufid in la dalbo oo kale naaqid towxiidka kuma noqonaysa laakiin kamaalkay iyo qofka aanu gaaraynin ma ogtahay marka wuxuu yidhi marka hum aladiina laa yarquuna riwaayadan marka yani waa la gartay dad tufid kama dalbaano halaygu tufo ma dhahaan ayaga waa isku tufaan laakiin haddii lagu tufana waa aqbalaan ogtahay laakiin ayaga dad ma baryayaanoo ma dhahayaan yani hebelow kaale igu tuf ma dhahayaan ilaahay bay ka tala saaranayaan waa soo ma fahmin ko waa la gartay taas waa la fahmay walaa yatadayaruuna ma baasaysanayaanoo duriya nafciga alle xaggiisa inuu ka yimaaday ogyihiin marka shimbir baa gurigan soo istaagay soo koray dadaa dhimanayo waxaana dhacayo mukulaal baa la arkay cusbada habeenkii haddii laysa siiyo ama ukunta waa la baaba-aya waxaas ma qabaan ayaga nacam soo ma garan tadayurkaas wacalaa rabbihim yatakalun rabbi bayna tala saartaan laakiin laa yarquuna qofka qofkan yani kuwa dadka kuma tufaan marka laleeyahay ninka dadka ku tufaayo see tawakulkiisu naaqis u yahayna maxaa isagiibaaba dad wax u taraaye nacam isagii wax ma dalbanin marka walidaalika ziyaadadan marka laa yarquuna culamadu waa ka hadlaan sheikhulislaam ibnu teymiya raximahullah wuxuu dhahaa eh, inay ziyaadadaani ay tahay iyo culamo kaleba ziyaadadan inay shaad ay tahay saciid ibnu mansuura ziyaadiyey oo ziyaadada la yimid eh, wagayruhuna ma xufaada kalena laa yarquuna ma sheegin ayaga waxay dhaheen hum aladiina laa yastarquuna walaa yatadayaruuna calaa rabbihim yatawakaluun riwaayaadka qaarna walaa yagtawuuna bay ku darayaan ma isgubayaan iyo waxyaabaha marka riwaayadaad oo ishaaraya waa lafdu muslim waa lafdigan soo ma garanin walaa yarquunana marka waxaa waxaa weya ziyaadada iyado marka waxaa ku jiro maxaa yeeley jibriil nebiguu ku tufay nebigana caleyhi salaatu wasalaam waa ku tufi jira dadka marka rasuulka iyo toddobaatankan kun marka yaa fadli badan marka waa yahay haddii nebigii oo afdalu lmutawakiliin ah wax ilaahay tala saarta dadka kan ugu fadliga badan oo ugu tala saarasho badan ayaa dad ku tufay idan marka darajatu tawakul ma anfinayso laa yarquun ruqyada qofka inuu isaga dad kale wax u taro ma ma diideyso yacni kamaalu tawxiid ma anfinayso ma diideyso maxaa yale nabigaaba sameeyey hadday anfinaysa rasuulka iska dhaafi lahay sal l slam marka ziyaadadan laa yarquuna shuduud inuu ku jira xoog badan mana lagu jamcin kara axaadiidtaas kale iyo iyadan faqaama cukaashatu bnu muxsan baa kacay fa qaala waxau yidhi udcu llaaha ilaahay ii bari an yajcalanii minhum inuu alle iga mid dhigo faqaala anta minhum waad ka mid tahay buu yidhi adiga marka alla u bariyey ilaahay baa marka ogeysiiyey inuu ka mid yahay cukaasha radia allaahu canhu saasuuna ku dhintay yani wuxuu ku dhintay yacni dagaaladii yamaama ayuu ku dhintay nacam oo xuruubu riddow ku dhintay nacam isagoo dagaalamaayo oo nimanka murtadiinta oo nimankii murtadiinta ah la dagaalamayo marka wahadaa min calaamaati nubuwa nacam isagoo wanaag unbuu ku dhintay nacam soo kasin waxayna ka mid tahay shafaacooyinkii nebiga mid kamida ah, waa nooc ka mida ah, waa nooca culammada ay ku daraan ay ku sheegaan uma qaama rajulun aakharu nin kalaa kacay faqaala waxau yidhi idcullaaha alla ii bari an yajcalanii minhum inuu alla igaga mid dhigo faqaala waxau yidhi sabaqaka bihaa cukaashatu cukaasha kaaga hormaray buu yidhi hadalkan marka sarbeeb baa ku jirta nacam waxaa laga yaabaa nebigu inuu ogaaday ninkan inuunan ka mid ahayn ama isagu oo wax ku garanayay ama waxyi uu ku ogaaday qofkiina inuu yidhaahdo adiga ka mid ma ahidna xoogaa waxaa weeyaan qofkii niyadjab u tahay nacam taasuu marka nebiga iska diiday sala allahu aleyh ali wasalam erey kaloo marka macnihii ku gutay ninkiina isku niyad jabaynin marka ninkaa cukaashaa kaaga hormaray buu yiri naam muttafaqun calayhi ayb laakiin lafdigan waa lafdu muslim alruhaydu bidami raa tasgiiru rahdin weeyaan oo hum duuna casharati anfus toban qof wix ka yar waay walufuquna annaaxiyatu jihada waa waljaanibu dhinaca wa cukaashatuna bidami alcayni wa tashdiidi alkaafi wa bitakfiifihaana waa la aqriyay cukaasha cukashana waa la aqriyay watashdiidu baas afsaxu yaa fasixsan nacam athaani xadiidka labaad can ibni cabaasin radia allaahu canhuma aydaa ana rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalama kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray allaahumma laka aslamtu wabika aamantu wacalayka tawakaltu wailayka anabtu wabika khaasamtu allaahuma yaa allaahu allow laka aslamtu adaan isu kaa dhiibay wabika aamantu ilaahu adaan ku rumeeyey wacalayka tawakaltu adaan ku tala saartay wa ilayka adiga xaggaagan anabtu usoo towbad keenoon usoo laabtay waxaas o dhan markaa wada cibaadaad ilaahay baana iska leh wabika adiga ayaana khaasamtu ilaahu adaan kuu dooday waan dooday adaanna kuu dooday ilaahu nacam oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam dee tawxiidka ila xaqi alla unbuu u doodaya nacam mar allaale markuu yimid xaqi alle inuu caddeeyo la yimid dad baa dood kala horgeeyey nacam dooddaas marka waxaa weyan dadna makhluuqay u doodayeen nebiguna caleyhi salaatu wasalaamna war ilaahay xaqiisi aaway buu dhahaya nacam hala siiyo waa kala fiican yihiin marka nacam soo ma garan adduunkuna saas un waay mar allaale markay risaalo timaado waa saas walaqad arsalnaa ilaa hamuuda akhaahum saalixan an icbudullaaha fa idaa hum fariiqaani yakhtasimuun iyadoo laba koox ay doodayaan fa idaa hum fariiqaani yakhtasimuun nacam waa ah, nabiyullaahi saalix intii raacday iyo dhinaca kale oo mushrikiinta ay kasoo jeedo nacam oo nimankii marka wa kaana fi lmadiinati tiscatu rahdin yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun oo dhib iyo shiddo iyo imtixaan iyo makhluuq un u doodaya nacam marka waa kaa marka ahlu dadkana saas weeyaan un atbaacu alambiyaa iyo atbaacu rusul ilaahay bay u doodayaan nacam xaq alla unbay ka hadlayaanay dooday kuwa kalena makhluuq ilal aana saas adduunyada saas un weeyaan nacam waxaad arkay kuwa marka juhdigooda dhan ku bixinaya oo maalkoodii iyo cilmigoodii iyo qalinkoodii wax kaleba aan ahayn yacni see qur-aanka iyo sunnada looga soo bixi lahay in makhluuq la baryi karo intaasay kusoo jeedaan ay ku dada hadda waxaad arkaysaa sanadkan xujo lama haayo maalan sanada dambe waxaad arkaysaa meelay ka timid mataqaanid xujaa la wadaa nacam cusub waxaan marka maxay tahay aan la aqooninoo hadda soo degayo nacam maxay tahay nacam ilaa qaarkood ay gaareen yaa yaa yaa rasuulallah yaa sheekh fulaan waxaa lagu leeyahay hebelaa yidhi meeshaasay ku taalla kitaabkaas xataa yacni waxay gaareen yani haddou qof dhaho xataa yaa fulaan iyo istiqaata ilaahay keyrkii uu qayshado mahmaa kaana mmaxuja miya marka ma daliilay noqonaysaa taasoo kale intaas ayagu marka waxay u doodaan waxay rabaan in la dhaho makhluuq waa loo qaysho karaa dhib marka kugu dhaco ninka muwaxidkaana wuxuu le war makhluuq ha u qayshanina ilaahay keliya u qaysho labadooda marka yaa ilaahay u doodaa kan baa ilaahay u doodaan mucalimina wuxuu yidhaha raximahullah qofka xujada waxay ku oog waxaa ugu filan inay xuja ku ooganto qofka caamiga ah laba qof oo doodeysa markuu arko oo mid uu leeyahay war ilaahay keligiis ayaa cibaadadan iska leh ka kalena uu leeyahy maya ilaahay iyo waxa isla leh keyrkiisna waa la samey karaa waa la dhihi karaa kan ee midkaan haddaad weydiiso tiraada war adiga niyow haddii ilaahay keyrkii la baryo ka war naartaa la gelaa xadiidkaana daliil u ah ayadan baa daliil u ah haye adiga sheeqow ninkii ilaahay keligiis baryo maxaa ku dhacay adiga dembi ma u haysaa ma u haayo qof dhihi kara male ninkii alla keligiis barya naaruu gelaa maogtaha ayb marka ninka caamigan waxba fahamsanayn marka tee u roon isaga midda ou hubo inuusan naar ku gelaynin inuu qaataa u roon xujadii waa ku laasimtay marka waana ku dhegtay intaasay xujada ugu laasimi kartaa caamadana saasaa wax loo fahamsiiyaaba nacam ninka caamigaa intaa waxbaa ku garan karaa aniga maxaa igu wata meel yacnii sidaas a ah, nacam oo lagu murmaayo meelaan lagu murmaynaan ujeedaa nacam cibaadat ullahi tacaala waxdahu waa un taqriib caamada loo soo dhoweynayo e ma masale khilaafiya waa kama wada nacam oo melihi yacnii waa laisku khilaafsan yahay in ninka alla keyrkii baryo e, shirki inay tahay inaynan ahayn ma laysku khilaafsana taana wa bika khaasamtu ilaahu adaan kuu dooday allaahuma yaa allahu allow acuudu bicizatika cizadaadaan magangelayaa cizada waa tilmaan ilaahay uu leeyahay waana la magangeli karaa tilmaamaha ilaahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa anta adiga ma ahne an tudilanii baan kaa magangelayaa allow inaad idhumiso ood ibaadiyeyso anta alxayu baata ilaahu mid nool alladii kaas oo laa yamuutu aan dhimanaynin waljinu walinsuna yamuutuuna jin iyo insina way dhimanayaan dhammaantood nacam jin iyo insi o dhan waa dhimanayaan muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa xadiidkan soo saareen wa hada lafdu muslimin weeyaan wakhtasarahu lbukhaariyu bukhaarina uu soo gaabsaday wbilahi towfiiq wsala allah wslam ala nabiyina mxamed wala ali saxbi wsalam